qaala annaadimu raximahu allahu tacaala الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبالغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما clamtna wزidna cilma wtqan ya kariimu ya latiif allahuma sli wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamadi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeenni ahaa laamiyat lafcaal waana darsigii saddexaad waana darsigii saddexaad wey قال الناظم رحمه الله تعالى وأفردي الكسر فيما من وريث وولي ورم وريعت ومقتمع وفي اقتحلا wahiqta maac wariya lmuquxwiha waadiim kasran licayni mudaaricin yadii facala dalwaawi faan awliya caynan awka taakada lmudaacafu laziman kaxana alaa wadumma caynamu cadda huwa yanduru da kasrin kamaa laazimin da damani ixtumila fadu tacaadi bikasrin xabahu waciida wajhayniha rawashada calahu calala waayahay bismi illaahi raxmaan raxiim waafrid ilkasra fiimaa min warih wawali walim waricta wahiqta maca wafiqta xala soo ma ah waaya waxaan kusoo jirnay darsigeennii labaadaan kusoo dhigannay ficilka miisaanka maadigiisu yahay facula mudaariciisu inuu yafculu noqonayo oo shaadna uusan lahayn waxaan soo sheegnay ficilka maadigiisu facila yahay mudaariciisu inuu noqonayo yafcalu shaadna uu leeyahay shaad waxaan kuusoo sheegnay carabtu way isticmaashay laakiinse hee qaacidaday u degsatay buu hareer maray macnaha shaadna laxni ma aha waa inaasaa oola socotaa waxaan soona labaatan iyo lix ficil ayaa hee shaad ka noqday labaan u qaybna dulwajhayn iyo mid duuwajhin ah dulwajhaynku waxa weeye qiyaaskii inuu ku yimaado yafcalu ah iyo shaad inuu ku yimaado ah yafcilu shiikhu raximah ullahu tacaala sagaal ka mid a ah ayuu sheegay afar baanu ku darnay maanta waxaan bilaabaynaa qaybtii shaadka khaaliska ahayd idanka alle wa afridu kaliyeel alkasra hoosdhig u keli yeel xagee la hoos dhigayaa caynta cayn maxay ahayd xarafka dhexe hoosdhig u keli yeel fiimaa min wari fiimaa ay fii cayni mudaaricin wey mudaaric cayntiis fiimaa fii cayni mudaaricin mudaaric cayntiis hoosdhig u keliyeel mudaaricaasoo min waritha wuu dhaxlay xaggeeda ka ahaaday wa waliya wuu tawaliya halkeeda ka ahaaday warim wuu bararay aljurxu dhaawiciibaa bararayna xaggeeda ka ahaaday waricta waad xalaal miiratayna xaggeeda ka ahaaday waa miqta waad jeclaatayna xaggeeda ka ahaaday mac wafiqta waad ku wanaagsanaatay la jirankeeda ahaaday xulan bilada ayaa ku wanaagsanaatay wa afridu kaliyaal kasre hoos fii maa ay fii cayni mudaaricin cayn mudaaricayd maxaa u keliyeelaysaa hoos cayntaa mudaariceed waxagee ka imaanayaa caynta mudaariceedoo min wariha haa wuu dhaxalay xaggeeda ka yimaaday waa waliya wuu tawaliyey yani wuu la wareegay imaaradii iyo madaxtinimadii wuu qabtay xaggeeda ka yimaaday ka yimaadadaan ku daba wadayaxayaa ka timaada fiimaa min mintaasi la socota waa afridilkasra hoosiga u keli yeel fiimaa min fiimaa ay fii cayni maadaasaa cayn sheegaysa fiimaa kii wey macnuu moogtahay marka kiila kee weeye waa cayntii mudaaraca la sheegaya cayntii mudaaraca waxaa u keli yeeshaa hoos caynta xagee ka timi cayntaas oo min waria waria xaggeeda ka ahaatay waweliya weliye xaggeeda ka ahaatay warim warimo xaggeeda ka ahaatay waricta warica xaggeeda ka ahaatay wamiqta wamiqa xaggeeda ka ahaatay mac wafiqta wafiqta la jirankeedana xaalay ahaatay wafiqta waad wanaagsanaatay xulan bilada ahaan yacnii in bilada lagu siiyo ayaad hee ku wanaagsanaatay so lama socotaan waaya wahiqta waad sugtay ama ku koolsoonaatay wahiqa wathiqadaasoo maca wariyal mukhu dhuuxiibaa batay la jirankeeda ahaatayna haa intee ficil buu xaggan sheegay waadhita kow soo saddex toban kama rabno waadhita kow weliya labo warim ay warima buu ka wadaa saddex warica afar waa miiqa shan waafiqa lix waafiqa toddoba wariya sideed waaya maxaan ka boodn waaya sideedaasuu shiikhu sheegay raximah allahu tacaala kadib waxaan ku dari doonnaa afar kaas saas bay noqonayaan xabad baa naga maaanas waa arki doona yah saas may may adin waa masalo cusub weeye waaya wariha asalkeeda muxuu ahaa in lagu keeno yafcalu soo maahan in la yidhaahdo yow aliraahu laakiinse qur-aanka iyo xadiiska iyo kalaamka carbe meel yooradu ku taal hee ma jirto maxaa jira yaariu marka waa shaad yaariu calaa wasni yaaf cilu sabab lianna aslaha muxuu ahaa yaw riiu xudifat ilwaaw wowdii baa la tuuray waa loo tuuray wowda liannahaa waqacat bayna caduwatayha cadawadu maxaa weeye bayna yaain laazima bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazima ya kor dhigan iyo hoos dhig haddii wowga dhex dhaco maxaa lagu samaynayaa maxaa lagu samaynayaa waa hee waa la xadfayaa weeyaan waa la xadfayaa in allahu tacaala waaya kitaabku sideed buu sheegayaa shan baa ku darsananaa afar ku darmayn saas wax ku noqonaysaa saddex toban marka saa oo la soco waayahay wuxuu yidhi sheikh waria yawriu yariu waliya yawlii yalii bay noqonaysaa yelii yeli marka yeli asalkeed wuxuu ahaa yaliyu yada waa godneyd yadu hee way godned oo mid hadda noo hoos socda insha allahu tacaala waa ku arki doonaa haddii wowda iyo ya-du ay dhacaan idaa waqacat ilwaawu walyaa wawda iyo ya-du hadday dhacaan aakhira almudaarici mudaarica aakhirkiisa hadday dhacaan laa quwata lahumaa bilxaraka xarakada awoodu ma qaadan karaan awoodu male xarako saas daraaddeed xarakadii baa la qarinayaa idaa lam yadkhul hee cala almudaarici naasibun markaa yeelii saasay noqonaysaa yeelii asalkeedu maxaa weye yeelii yafcilu waa yaliyu soo maahan yaada xarakada waa laga tuuraya maxaa yeele uma adkaysan karto xarakada uma adkaysan karto waaye wahiqa warima aljurxu warima wuu bararay weeye dhaawicii baa bararay warica haa yariicu waa xalaal miirta wey qofku markuu xalaal miirad yahay wamiqa axabba weye wamiqa yamiqu waa wamiqta qof buu la hadlaya moogto ka jarta'da ah. waafiqta ay axsanta wey waa wanaagsanaata marka waafiqa waa xasuna xasuna mudaaric ka dhig yaa yax sunu maxaa ku tidhi yaxsunu faculaad tahay maxaa ka dhigaysaa yaaf culu saa oo la soco haye wathiqta waa ku kalsoonaatay haye maxaa dhahaysaa yaahiqu asalkeedu muxuu ahaa yow iqu xudifat ilwaawu liannahaa waqacat bayna caduwatayaha ay bayna yaain maftuuxatin wa kasratin laazimatin ka socod wariyal muhu haa dhuuxiibaa batay yacni neefku markuu marka hore weyd ahaayo caad joogsaday kadib marka xoogaa uu kusoo laabato nafta kusoo laabato daaqaya wax wehelo xoogaa wuu soo aragtida qofkii arkaya xoogaa ku yara farxaya wariya marka dhuuxii baa batay yani wuu dhuux joogsaday yani wariya almukh wey macnu yari yari wey marka yari ha yari u lama dhigi karo yari waaya wariya almukh maxaa lagu darayaa marka waxaa lagu darayaa warika hwarika oo warqadii shalay noogu taala warika salku in qofku u fadhiisto wey warika haa sinta inuu ku fadhiisto yaariku baa dhahaysaa yawriku yaariku mhm waciqa yawciqu yaaciqu baa dhahaysaa wakima yawkimu yakimu waqiha yawqihu yaqihu luqadii shale sooma haystaan yah luqadii shale ma haystaan maxay ku dareen baan idhi shan bay ku dareen warika in qofku sinta u fadhiisto weeye waa sintuu ku fadhiistay yani warika rajul oo kale waaciqa wuu degdegay ay cajilo wey degdeg yaaciqu baa dhahaysaa mudaariceeda asalku maxay qiyaasku maxay ahayd in la yidhaahdo yaw caqu yafcalu yawcaqu laakiinse lama maql yawcaqu maxaa lagu maqlayaa ciqu ayadoo laayo waakima waakima waxa weeye wuu murugooday waa murugada wakima yaakiimu baa dhahaysa haye waqiha haye mudaaric ka dhig yaqihu asalkeedu yaay yawqihu yaqihu marka lasuu keeni yaqihu marka waxaa dhahaysaa ay ataaca wuu yeelay weye wajida eeg wajada maaya wajida wajida wajida waxa weeye wuu murugooday wajida calayhi wuu u murugooday calayhi baa raacaysa wajida calayhi wuu u murugooday af shantaasaa marka lagu daray saasa maxay ku noqotay saddexiyo toban labaatan iyo lixdaas wixii ka soo hara oo ficil ah oo yafcilu ku imaada mudaariceeda maxaa dhahaysaa yafcalu warkaa waa ku dhacay soo maa hagaag waaya shiikhu raximah tacaala inta amruu ka baxay muxuu ku yidhi haddaba ixwihaa aan kusoo celiya hal mar marka waafrid ilkasra kasra u keliyeel buu ku yidhi shiikhu raximahullah fii maa fii cayni mudaaricin mudaaric cayntaasoo min warita xaggeeda ka ahaatay waliya weliye xaggeeda ka ahaatay weliya alimaarata wa warima aljurxu dhaawici baa barre xaggeeda ka ahaatee waricta waad xalaal miirata xaggeeda ka wa miqta waad jeclaata xaggeeda ka ahaatay maca wafiqta wa jeclaashahaasoo maca wafiqta waa wanaagsanaatay xulan haa biladaa ku wanaagsanaatay xaggeeda ka ahaaday wahiqta waa sugtay xaggeeda ka ahaada ama ku kalsoonaatay kalsoonada wahiqtadaasoo maca waliyal mukhu dhuuxii baa batay xaggeeda ka ahaatay intaa markaasaan kuu yidhi ixwihaa koob intaa horta koob saa u qabo xaji buu ku leeyahay aysan kaafikan waa adim u joogtee wuxuu galay facala buu gala hadda facala buu galay waa adim u joogtee kasran hoos dhig u joogtee licayni mudaaricin mudaaric cayntiis hoos dhig u joogtee mudaaricaasoo yelii raaca yaa facala facala raacay mudaaricii facala raacay hoos dhig hee u joogtee yacni facala markii ficil facala aad hayso hee mudaariciisa maxaa ka dhigaysaa buu yidhi caynta maxaa ku samaynaysaa hoos dhig maxaa dhahaysaa facala yaaf cilu dheh haye <laughs> dal waawi mid waaw u saaxiiba xaal uu yahay mudaaric faciladaasi xaal ee tahay faa'an xagga fa'da awilyaa mid yaa u saaxiiba xaal uu yahay caynan xagga caynta aaw amase ka ataa ataa oo kale xaal uu yahay kadaa sidaasoo kale waxaa ah almudaacafu mudaacafkii ayaa ah ama almudaacafu mudaacafkuna kadaaka kadana madkuura oo kale weey laaziman xaaluu yahay mudaaricu mid magudba ah mudaacafku mid magudba wadaalika arrinkaasina kaxanna wuu ololay talaa waladu aalihi baa ololay dheh yacnii bahalladan iishay garanuugtaiyo xayawaanaadkaas soo garamaysaan ilmahooda ayaa dala baa la yidhaahdaa ka tala marka waladu aalihi ayaa ololay almuhim wuxuu ku leeyahay ficilka markuu maadigiisu facala yahay yaa oo aad markuu mudaaraca ka dhigaysad ficilu aad ku keenaysaah saddex midkood weyabuy ama dalwaawi faaan fa'da faaulkelima soo mataqaanaan faaulkelima maxaaayd xarafka ugu horeeya caynulkelimana xarafka dhexe laamulkelimana xarafka ugu dambeey wuxuu yidhi ficilka miisaankiisu facala ah oo yafcilu aa ka dhigaysid koo saddex mid waa inuu yahay afar mid waa inuu yahay koow waa in wow uu ka bilowdaa fa'diis waa inuu wow tahay yacni xarfa kooda waa inuu yahay waaw labo hadduusan kaas ahayn xarafka dhexe waa inuu ya yahay hadduusan ahayn xarafka ugu dambeeya waa inuu ya yahay hadduusan ahayn mudaacaf laazima waa inuu yahay halkaa waxaan ka galnay cashar culus sideedaba ficilka facala ah miisaan toosoo ah oo loogu hadda markaan facil maxaan dhahayna facula yafculu facilana yafcalo labaatan lix baa ka fallaagooda keliya asal bee lahaaye amaa facala miisaan toosa male ah. weligaa suraaftu waa ku wareereen nafti baa kaga dhacday halkaa marka warqada balfiiliya maxaan nidhi atacaamulu maca facala bilfatxi yajri calaa alaaati maraaxil ficilkii miisaankiisu maadigiisu facala yahay markaa mudaaric ka dhigayno saddex xeer midkood weeye sideedaba saddex xaaladood ayaa marinaynaa ficilbaa waxaa aragnaday facala ah hadda kataba soo maa kataba calaa wasni facala ficilka kataba ah saddex xaaladood midkood weeye in ay ku jiraan wax loo yaqaan jaalib waan faahfaahin doonnaa jaalib baan ka weyne in uu caan yahay caanni baan ka weyne in adig khiyaar laguu siiyo saa u xarakeynaysa saddexdaa xaaladoodoo marsiinana jaalib maxaa la dhahay jaalib waxa weeye shay markii ficilkan lagu dhex arko loo xukumayo in si qaaba si gaara loogu dhawaaqo hadda muxuu yidhi ficilka maadiga oo facala ah haddii ma garanaysaa wow ugu horayso muxuu yidhi maxaa samaynaysaa yafciludhesmuusan ku dhihin waxaan leenahay wowdaasoo kale jaalib marka jaalib maxaa weeye jaalaba wuu soo jiide waxa soo jiida soo maahan jaalib marka waxaa la yidhaahdaa ficilkan waxyaaba ku dhex jira oo tilmaamaya ficilkan in ama yafcilu ama yafcalu ama yafcilu loogu dhawaaqi karo jaalib baa loo yaqaan haddaan jaalibkii weyno waxaan leenahay okay ficilkan wax astaan ah oo in yafcul loogu dhawaaqa ku jiraahee ma jirto in la kordhiga tilmaamaya ma jirto in la hoosega tilmaamayana hee kuma jirto ayib waxaan leenahay muxuu ku caanyaha ficilka in lagu dhawaaqo ma in la godo oo yadkhulu la dhaho mise yadkhalu mise yadkhilu keebuu ku caan yahay carabtaan soo fireenna haddaan weyno meeluu ku caan yahay waxaan leenahay shiikh yaa kulunta ku dhawaaqaya horta adiga mi ahaa si aad intuu dhawaaqo marka ficilka miisaankiisu facala yahay saddex heer buu leeyahay heerka koowaad baa hadda shiikhu noo bilaaba heerka koowaad waxaa weeye in ficilka laga dhex raadiyo bal wax tilmaamaya in miisaan gaara uu yeesho jawaalib baa loo yaqaan jawaalibtu marka waa saddex qeybood weeyaan ee toban waxay noqonayaan toban xaba weyan muxuu kuu qoray hunaaka cashratu hee jawaalib toban waxyaabood haddii ficilka lagu dhex arko ficilkii leem saxay u samaynayaan leem bay marsiinayaan tobankii baa saddex loo qaybinayaa arbacatun afar waxyaabood oo haddii ficilka lagu dhex arkaa taqtadii waxay keenayaan alkasra fi lmudaaric mudaaric in la hoos dhigo sokow maahan ficilkii facala ahaa afar aan soo wadno hadda haddaan ku dhex aragno waxaan ku khasbannahay facala inaan ka dhigno yaaf cilu soo noo socotid afar kalaa timaaday afar kale oo astaamaana oo ayaguna waxaa jira keenaya inaan ficilkii aan godno oo ficilkii facala aha inaan yafculu ka dhigno sideed maalintaasi maxaa tobankii ka dhiman laba kaloo astaamood ayaa jira oo tilmaamaya haddii ficilka lagu arko facala in laga dhigayo yafcalu marka waa sideed xabo soo maa hagaag labadan xeeroo dambe wuu noo keeni doonaa hadda muxuu bilaabay hadda wuxuu kuu bilaabay muxuu yidhi fiiri waa adim u joogtee kasran hoosdhig u joogte licayni mudaaricin mudaaric cayntiis hee kasra saar mudaarice eh, mudaaricaasoo yelii dabagalay oo raacay facalo raacay macnuhu muxuu yahay ficilkii maadiga ahayoo facalo ahaa markaa mudaaric ka dhigaysid hee yafcilu dheh waa in markaan helnaa waxyaaba tilmaamaya ficilkii facalo ahaa in yafcilu laga dhigo soo macan afar xabbuu kuu sheegi doonaa dal waawi wow mid u saaxiiba xaal uu yahay facaladaas faa'an xagga fa'da haye awilyaa ama ya mid u saaxiiba xaalu yahay ficilkaasi caynan xagga caynta xarafka dhexe ah aw amase ka ataa oo kale inuu noqdo almudaacafu mudaacafnimadiina kadaa sidaasoo kale weeye laasiman xaalay tahay almudaaricu ka xanna talaa waldu eelihiibaa hee ololey oo kale ololka muxuu yahay ololka cadiga ah miyaa maya xanna waxaa loo kalo yaqaanaa ma garanaysaa geelu markuu codka geela maxaa lasoo olo lama taas weeye xannadu waay hadda wuxuu ku gala shiikhu waxaa loo yaqaan jaalibul kasra ficilkii facala ah war mayla socotaa ficilkii miifacala ahaa waxyaabaha ku khasbaya in laga dhigo yaaf cilu mayla socotaa facala so soo sheegin facala meel toosa oo lagu tago ma ee way qaybsan tahay mar waxaa jirta yafcilu laga dhigayo mar waxaa jirta yafcalu laga dhigayo mar waxaa jirta yafcilu la dhahayo mar waxaa jirta adig khiyaarka lagu siinayo waxaa doontahee ka dhiga la dhahayo mar waxaa jirta maxay ku caantahay la dhahayo hadda marka muxuu kuu bilaabay marka ay khasabka tahay facala in la yidhaahdo yafcilu tiibuu kuu bilaaba haye wuxuu yidhi marka facala yafcil noqonayso afar arrimood weeye kow maxaa weeye dalwaawi faacan warqaddaan ku faahfaahina maxaan idhi idaa kaana alxarfu alwalu waawan xarafka koowaad oo ficilku ka bilaabanaya hadduu wow yahay soo jeedid yaa fa hiya maksuuratun fi lmudaaric mudaaraca waa la hoos dhigayaa tusaale waaqaafa soo facala maa waqafa yafcilu iyo yafcalu iyo yafcilu kee baan ku dhawaaqayaa yafcilu maxaa kuu caddaynaya waxaad dhahaysaa waxaa jira waxyaabay ku khasbaya in la hoos dhigo oo muxuu yahay xarafkiisa uu horeeyaa muxuu noqday waaw noqday marka ficilka faacala ah haddii xarafkiisa uu horeeya wow noqdo waxaa ku khasban tahay yafcilu inaa ka dhigtid maxaan dhahaynaa fiidi waqafa yaqiifu yaqiifu asalkeed muxuu ahaa yow qifu wowdii baa la tuuray yaqifu haye warada wuu soo arooray yaridu yawridu bay ahayd yaridu baan ka dhignay maxaa dhacay jaalibulkasraa ku jira maxaa ku jira jaalibul kasra wax keenay in la hoos dhigo muxuu yahay faauhu waawun fadiisa maxay tahay fa maxaan ka wadnaa xarafka ugu horeeya baan fa ka wadnaa haye wacada wajada maxaa lahaysaa yajidu wacada yaciidu wasafa yasifu wasama yasimu soma jeedid alwisaam waa kaas ficilka facala ah haddii xarafka koowaada wow yahay yafcilu ku keen warkaa waa ku dhacay arin baa laga soo reebayaa marka ficilkii facalo ahaa idaa kaanat xalqiya laami ficilkii facalo ahaa xarafka ugu dambeeya hadduu yahay xuruuftii loo yaqaano xuruufidhaarka sooma taqaanaan xuruufidhaarka muxuu akhi haaka cilman xaasahu hayru akhi waa a iyo ha xa iyo hee cayn qayn iyo lixdaas waxaa loo yaqaanaa sarfaha markii la joogo xuruuful xalqi maxaa loo yaqaanaa xuruuful xalqi marka haddaa maqasho xuruuful waa lixdii idhaarka wax kale maa wuxuu ku leeyahay rashiikhu raximahullah ficilkii facalo ahaa oo wowda ka bilaabanayay haddii aad aragto waa fiiro gaara eh asagoo ay ugu dambayso xuruuftii idhaarka mid ka mida ah, ah hoos dhigina kordhig intaa ma fahamti muxuu yidhi idaa kaanad hadday tahay facalada diyaa xalqiya laam hadday tahay laam maxaa laga wadaa xarafka ugu dambeeya haduu xaraf hamse yahay tuftax waa la kordhiga lahoos dhigimay bal fi hadda waqaca waqaca maxaa uga horeeya horta wow haddaan qaacidadan hore ku wadno waqaca maxaa la dhihi lahaa yaaqiyaco maxaa la dhihi lahaa maxaa yeelay jaalibulkasra ayaa ku jira waxyaabo in la lahoosriga keenaya ayaa ku jira oo ah wowinuu ku bilaabmay laakiinse hadda maxaa raacay xarafkiisii ugu dambeeyaa muxuu noqday cayn walcaynu min xuruufil xalqi ha xuruuf idhaar dhihi mays hadda boos tajwiid ma joogno maxaa dhahaysaa walcaynu min xuruufil hee xalqi xuruufta dhuunta ka soo baxda ayuu ka mid yahay marba haddii xaraf markaa xuruuf idhaar ama xuruuful xalqiga meesha uu yimaado meeshii hoos dhigaya qi a dhihi lahayd qa baa dhahaysaa taa waa taa marka waa qaaca yaa qaacu sooma jeedid markaa ku khaldamin hadhihin waqaca wowbaa ugu horaysa oo jaariulkasraa ku jira hoosta yaqiicodhe ma jirto waxaad dhahaysaa wow oh, hamza cayn baa ugu dambeeya walcayni min xuruufi lxalqi haye wadaca maxaad dhahaysaa yadacu baa dhahaysaa wakaas uma jeedid halkaasaa ka fiirinaysaa laamta hadday ugu dambayso meesha laamta haddii xarfi xalqi ku jiro kordhig ficilkii laakiin laa cibrata bixalqil cayn dhexda haddii hamsa ku jidhayo ama cayn ama cayn waxaas ayadu mushkilo male meesha la eegayo isbeddelka samaynaysa waa xarafka ugu dambeeya weeyaan soo ma jeed warkaas waaya hadda fiidi waa cadda dhahaysaa waa hadda waa sawo uguma dambeeyo gadaalna soodaa laguma dambeeyo dalka xurufu miyuu ka mid yahay maya caynta lagas ka mid tahay soomaan caynta xayaa ku jidhaa dhexda ictibaar male waxaan dhahaysaa waa yaa ciidu soma jeedid waa aadda haye yaa iido waa adulbanaa soo garan maysaan waa kaas intaa marka saa tahay marka ficilkii facala ah oo wow ka bilaabma in yafcilu laga dhigayso qaacido toosa noo soo baxda markii laga reebo haddii xarufan udambayso qaacido toosa maaha ficilku hadduu wow ka bilowdo facalana yahay yafcilu kenen hal xaraf baa shaad ka noqday xarafaas muxuu yahay wahaba wahaba qur-aanka maxaa ku jidhaa yahabu soo maahan mise yahibu weye yahabu fiiri wahaba maxaa ugu horeeya horta wahaba calaa wasni hee facala wahaba calaa wasni facala saxawla magu diidaysaan wahaba waa facala wow baana ugu horeeya maxaa la rabay in lagu keeno inaa fiic kastaoo facala ah oo wowbu ku jidho waxaa ku jira jaalibulkasra wax loo yaqaan in la hoos dhigo yafciil layidhahdahay soo maahan shaad baa yimaadayo wahabaa waxaa la yidhi yahabu calaa wasni yafcalu bay noqotay xabada heshaadka noqotay saa u qabo warkaafahanti soo maahan shaad marka maxaa laga wadaa ma laxani baa shaad macnuhu qaacidii la dejiyo hareer mare mooyaane carabtu yahabu in la yidhaahdaa waa luqadooda fasiixa weeye saa ola soco maaha shaadnimadu wixiiba in laysla tuurayo taas waa kow jaalibul maxaa kow ka ah faauhu may la socotaan gabdhuhu waa aamusan yihiin jaalibul maxaa kow ka ah xarafa koowaad inuu wow soo maaha masalada labaad idaa kaana alcaynu yaan cayn maxay ahayd cayn maxay ahayd xarafka dhexe xarafka dhexe hadduu ya yahay asna wuxuu ka mid yahaa waxyaabaha keena yafcilu in lagu dhawaaqo warka waa ku dhacay soo maaha alxarfu lwasat yaqtadi alkasra yani xarafkii dhexe hadduu ya noqdo kasra ayaa imaanaysa meesha tusaale baaca mudaarikeen yabiicu baaca hee yabiicu qaala wuu qeeluushaday ee qaaladani maaha wuu hadlay maa qaala wuu hadla waa qawala waa yaquulu ayadu meel kale imaan doontaa yaquulu laakiinse hadda maxay tahay qaala waa qayluula qofku markuu hurdada sexdo ninkii gebiya muxuu yidhi waqaala lilqawmi xaadiihim waqad jacalat wurqal janaadibi yarkudna alxasaa qiiluu eeg qiiluu shada nahaari diraaca caydalin nasifin qaamad fa jawaabahaa nugdun waaya <laughs> marka qaala ha qaala rajulu ninkiibaa hurda duhurkiiyaa seexday wey macnuhu haa xoogaa hurdaa buu seexda macnuaafahmtaa waa fahamta soo maahan haye qiltu baa dhahaysa qultu dhihi maysid qiltu waan yara mhm. hurdada duurkii baa qayluula loo yaqaan hurdo kasta maa qiiluu ahay faina shayaana xadiiska muxua qiiluu faina shaydaana laa yaqiilu laa yaquulu ma laa yaqiilu yaqiilu yafcilu weeye soma fahmin waa tan qaala yaqiilu baa dhahaysaa maxaa yeelay tan tii hurdada ahayd weeye maala yamiilu taara yatiiru asalkeedii muxuu ahaa marka baaca asalkeedu maxaa weeye bayaca daara dayara qaala qayaala ii sheeg maxaad ku xigtay tusaale maala mayala soo maahan kadib baa waxaa dhacday taxaraka xarfu cilla wanfataxa maa qabla ilaa akhriya qulibat alcillatu alifan fasaara hee baaca marka baaca asalkeedu waa facala shiikhu baaca iyo facale bay kala yihiin waxa leedaha bayaca way baashu iyaysan kaa hoos bixin kadib bayaca mudaaric ka dhig yab yab limaadaa yi u tiri yab yi maxaa u tiri lianna alcayna yaa lianna alcayna yaa ya caynta ayaa ya ah arrinkaasna muxuu ka mid yahay jaalibul alkasra waxyaabaha keenahee in la hoos dhigo waa yaa biyucu markaad tidhaahdo baashas qabsan mayso yaabiyiculwalad ma jir waxa la yidhaahdo baasha habee marka maxaad dhahaysaa taxaraka idaa taxaraka harfu cilla wa bijaanibihi meesha ku qoran qorantaaye jaanibun bijaanibihi saakinun saxiix haddii xarfu cilla xaraka yeesho erayga ka horeeyo saxiixaana uu reeban yahay nuqilat xarakatul cilati ila saakini saxiix xarakada cilada ah waxaa loo soo rarayaa xarafkii reeban caafimaadka qabay bada soo sii yaada hoosdhigeedii bada soo sii yabiicu soomaan fa saara yabiicu baa dhahaysaa yabiicu calaa wasni yaf cilo sooma socotid dad baa hurda yaa naa'imu istayqid hay taasna waa taas waxshaada tan looma sheegin arrinka saddexaad oo keeni kara ficilkii facalaha in yafcilu lagu dhawaaqo muxuu noqonayaa kownullaami yaan maxaa laga wadaa idaa kaana alxarfu alakhiiru yaan xarafka ugu dambeeya yaa noqday ka ataa meeshuu ku yiri weeye ka ataa meel maqlaysa ataa maxaa ugu dambeeya ya aliftaas ya wey asalkeedu yatii marka maxaa mudaaric maxaa imaanaya yatii ya baa imaanaysa sida markaa ficil maadiya aragto alif asalkeeda oo celins mudaaric ka dhig qaala alifta inuu wow yahay maxaa ku cadaynaysaa yaquulu baa dhahaysa qaala tii hurdadaahdiya inayta maxaa dhahaysaa yaqiilu markii aragta aliftan asalkeeda noo celisid ama mudaaric ka dhig ama isim masdara ka dhig caadiya hadda qaala oo hadala isim ka dhig alqowl maxaa soo baxay wowbaa soo booday hadda fiiri marka wuxuu yidhi kownullah hadda ataa alif soo dambeeyo asalkeedu muxuu yahay ya sabab mudaaric ka dhig ya tii maxaa soo baxay yaabaa soo baxday sooma jeedid almuhim wado kownulaami yaa xaraf ugu dambey haduu ya noqdo arrinkaasna wuxuu sababayaa ficilkii faclaha in yafcilu laga dhigo tusaalaha fiiri mashaa mashaa yamshi hadaa ahriya ahriya hadaa yahdii banaa yabnii ramaa yarmii bakaa wuu ooyey yabkii yabkii asalkeedu maxaa weeye yabkiyu yafcilu ayib hadduu saa noqday qaacidada haddaad timaaday idaa waqacat ilwaaw waliyaau hee aakhira almudaaric ya iyo wow hadday aakhira mudaaric dhacaan maxaa dhacaya laa quwata lahumaa bilxaraka xarakada ma awoodaan saadar maxaa la samaynayaa waa laga deenayaa xarakada laakiinse haddii lan ay timaado lan yabkiya waa lasoo muujinayaa lan hadday timaado waa shaqa mudaaric shaqa naxoowey waaya war intaa meela socotaa maxaan ku yidhi ardayow ficilka maadigaayo facalaha haddii yafcilu yafcilu arrinkaas markay sa ahayd wuxuu yidhi shiikhu wayustathna waxaa laga soo reebayaa min haadihi suura sidan de qaacidadan hadda aan sheegnayo ficilka haddii ya ay ugu dambayso yafciluna u keento waxaa laga soo reebayaa hee xalqiya alcayn midka dhexdiisu xalqi ay tahay xalqi maxaa laga wadaa maa macnaa xalqi hadii ficilkii ya ugu dambaysay xarafka dhexe cayn ama hamz ama caqayn ama kha ama a u noqdo maxaa samaynaysaa waatan fa yuqallabu jaanibulfatxa waa la kordhigayaa yafcalu baa lagu keenaya hadda fiiri sacaa awalan saca waa facala sacaya wey maxaa yada alifta udambaysa yata ku cadaynaya isimkeen asac yuubaa tii oo kale soo booday almuhim soo maxaan leenahay saca waa facala saxawlaa saxawlaa sax weye maxaa ugu dambeeya ya alifta ha fiirin maxaa ugu dambeeya ya maxaa y aliftan asalkeeda waayaa soo maahan haddee ya ugu dambayso sida qaacidada aan naqaana maxaa ahayd waxaa meesha yimaada jaalibul kasri jaalibul wax kasra keenaya yani jaalib waxba keenaya soo jiidaya waxaa yimi wax kasra keenaya oo ah in calaamtu ay noqotay ya laakiinse isbaaraa la hordhigta oo isbaaraa la hordhigta maxaa weeye xarafkii dhexebaa wuxuu noqday xarafee xarfu idhaara noqday marba hadduu xarfu idhaar dhexda soo galana waxaa ka dhigaysaa yafcalu hadda sacaa maxaa dhahaysaa yascaa soo ma jeedid haynahaa yanhaa sida caadiga maxaa la dhihi lahaa yan sida caadiga yan hii yafcilu maxaa yeelay aakhiruhu yaa laakiinse maxaa hor istaagay caynuhu hee caynuhu xalaqiyi baad dhahaysaa cayntiisa xalqi ah cayntaan maxay tahay xalqi ah marka waxaa dhahaysaa yanhaa yascaa racaa yarcaa yarcaa baa dhahaysaa wakaa intaa marka sidaa tahay marka qaacidadii guud hadduu facala yahay yana ay ugu dambayso waxaa ku keentaa yaf yafcilu markii laga reeba dhexdu inay xaraf ee idhaar noqoto mooyaane soo ma sidaa markay bahashu ahayd waxaa idhi washada minhu ficlaan laba ficil baa iska diiday sidaa falaaga ka noqday laba ficil baa falaaga ka noqday waa abaa iyo jaba abaa cani shay shaygii buu diiday abaa eg abaa soo maahan abaa waa facala ayib yabaa ugu dambaysa ayib haye waxaa la yidhi abaa iyo yaba abaa iyo jaba ayagoo ficilkii caadigaha ku imaanaya yabii iyo yajbii ku imaanaya haddana qayb kaloo shaaday wataan oo maxaa la dhahayaa abaa waxaa la arkay iyadoo la dhahayo yabaa wa yaba allaahu soqoran ku jidho yaba allaahu yajbaa iyadoo la dhahaya ayaa la arkay fiiri abaa waa yabi haddaa yabi dho waa qiyaaska caadiga ah yafcilu dee soo maah laakiinse meesha la rabo oo la diidan yahay shaadka ku noqdo waa xaggee in lagu dhawaaqay yabaa yabaa in lagu dhawaaqo baa luuqadda faseexa ah yabii in lagu dhawaaqana waa qiyaaska la soco the difference baa udhaxeeya qiyaas iyo faseexnimo carabta waxaa dhici karta kelmaddan sida qiyaaskii loogu talagalay si aan ahayn inay u adeegsataba oo weligeedba isticmaasho oo qiyaasuba ku yaryahay hadda fiiri yaa abaa qur-aanka ku jirdha yaa abaa qur-aanka yaa abay kuma jirto laakiintaas qaacidada laynka haddii la marsiiyo maxaa weye qaacida caadigaa yaa abii maxaa yeelay ya baa ugu dambaysa soo maahan laakiinse waxay yidhaahdeen yaa abii waa la dhihi karaa waa qiyaas haddana waxaa jira qayb shaadoo la dhahayo yaa abbaa la dhahayo jabaana waa la mid buu ku yidhaahda soo uruuri warka intee jaalibulkasraahaynaa intee waxyaaboodoo ficilkii facalaaha yafcilu in laga dhiga keeni karaahaynaa saddex facdu inay wow noqoto cayntu inay ya noqoto laamtu inay ya noqoto waa fahamta soo maahan yacni xarafka kood inuu wow noqdo ama xarafka labaadid ya noqdo ama xarafka saddexaadii ya noqdo warkaa waa ku dhacay soomaa tii ugu dambaysay atadciifu maca alusuum ficilku inuu mudacaf yahay mudacaf maxaa laga wadaa tamaahulu alcayni wallaam ficil kastoo saddex xaraf ma ahayn labada xarafoo isxiga ugu dambeeya baa isku mida dee tamaahululcayn xarafka dhexe inuu la mid yahay inay isku mid yihiin iyo wallahi xarafka ugu dambeeya cayn iyo laamtaa isku mida yacni xarafka labaad ee xarafka saddexaad baa isku hal xaraf isku ah yacni mudaacaf macnahood ee mudaacaf macnaheed ma heshad in la saaro macnaheed saas maasa oo la soco waa fahamti soomaa ficilkii mudaacafkahayo saas ahaa oo labada xarafo soo ficilka saddex xaraf sokooma koobna xarafka hore markii laga reebo labada dambe baa isku nooca ama wada ba' weeye ama wada jiima ama wada laam saasoo kale ficilka asagoo mudacafa haddana waa laazim laazim maxaa laga wadaa ay laa yansibul mafcuul mafcuul ma qaadan karo marka ficilkii markii hore laazim ahaa haddana mudacafa markay isugu darsanto wuxuu noqonayaa ficilkaasi facala yafcilu ayuu noqonaya tusaalahan bal fiiriya tamma asalkeedu waa taamaama maxaa isku mid noqday labadii miim taamaama markay ahayd miimkii hore xarakada laga tuuraya xudifa xarakatulawal maxaa usoo haraya tam iyo qaacida shal aan soo sheegnaa jirto maxay ahayd ida ijtamaca xarfaani mutajaanisaan laba xarafoo isku mida markay isku yimaadaan udqima axaduhumaa bilaakhar waa la isku dhufanayaa labada waa la isku shadayaa bishar sukuuni lwal kan hore waa inuu reeban yahay wataxaariku thaani kan labaadna waa inuu xarakaysan yahay tam iyo ma sooma ahayn isku dhufo tamma mudaaric ka dhig yatimu yatimu miisaan saar yafcilu asalkeeda bal ku dhawaaq yat mimu yaaf yaaf cilu yatmimu maaha miya warheedha maaha miya yatmimu yaaf cilu habeen marka yatmimu yatimu ku soo celi yatmimu miimka hore oo hoos dhigan ta'da u soorar nuqirat xarakatu lwal ila saakin hayee u soorar miimkii hoosdhigsoma wato ta'da si yatim iyomidgabanbasuyimsomaa qacida hadda maxayd i ahriya idaa ijtamaca xarfaani haya bacda faa'il udqima axaduuma bisardi sukuuni اlawali hadda marka yatimu baa soo baxaysa yatimu calaa wasni yaf haya miisaanka saar qalla yaqilu qalla wuu yaraada weeye dalla wuu dulloobay yadillu xanna ka xanna dala soomaaan xanna wuu hiloobay yaxinnu xaniin xaniin alxaniin haa haye raqa wuu jilicsanaaday yariqu daqa yadiqu jalla yajillu sara yasiru waa ficil hee muxuu yahay waa ficil mudacafa oo laazima hadda marka maxaan baranay maantay maanta waxaan barannay ficilkii facala ahaa hee marxaladiisa koowaadoo jaalibka waxaa la yidhahdo jaalib muxuu ahaa yacni ficilkan facala ah inay ku jiraan wax keeni kara ficilkii in meel loo tiiriyo jaalib macnuu waa sidaas jaalibkii waxaan ka qaadanaa afar ka mid a ah. afartaasuu keenaysa ficilkii facala ahaa in laga dhigo yaf cilu laga afarta maxay ahaaye soo uruuri faa'uhu waawun caynuhu yaa'un laabuhu muacafun mudacafun laazimun afartaas meeshaan ku aragno maxaan ku sheegnay ficilka waawda ee ugu horayso maxay sidaas ka noqonaan nidhi wahaba soo maahan maxaa laga soo reebayaa haddii xalqiyu laam laamtu hadday xaruufa idhaar ku jidho kii cayntaha waxba lagama soo reebin kan laamtulaamtiisu yaa tahay xalqiyul cayn baa laga soo reebayaa maxaa kaloo shaad ka noqday yaba iyo yajiba soomaa ficilkan mudacafka laasimka ah waxaa layidhi shada min hada albaab inaani wa sabcuuna ficlan toddobaataniyo ficil toddobaatan iyo laba ficil baa fallaaga ka noqday insha allah sheikhu wuxuu sheegi doonaa afartan iyo wax ku dhow inta kan labaa ku dari doonaa haduu alla idmo waa yahay hal mar aan ku celiyo waa adimu joogtay kasran hoosdhigu joogtay licayni mudaaricin mudaaricayntiis mudaaricaasoo yeli raacay facala facala raacay facaladu xaalad noocee ku sugan tahay dalwaawi wow mid u saaxiiba xaalee tahay faaan faaan yaa ii sheegaya craabteeda aaaa waa tamyiis weeye dalwaawi wow mid u saaxiiba xaalee tahay faaan xagga fa'da awliyaa ama ya mid u saaxiiba xaalee tahay hee caynan waa mid lamid caynan xagga caynta aw amase ka ataa ataa oo kale xaal uu yahay almudaacafu mudaacafkuna kadalmadkuuri kii hore lasoo sheegay uu la mid yahay laaziman xaalu yaasna kacanna wuu u hilooba ama wuu ololay dalan waladu aalihi wabillaahi towfiiq wsala allahu wslem calaa nabiyina muxamed wcala ajmaciin